alxamdulilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina moxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdulilah calaa kulli xaal waxaynu ku soo jiray kitaabu tahaara ama baabu tahaara siiba weysadii iyo arrimihii la xidhiidhay qaala almu'alifu raximah ullahu tacaala faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saaraya weeye fii maa taqadama wa fii maa saya'tii wuxuu inoo soo horumaray ee aynu soo haynay iyo waxa inoo soo socdaa ayuu inoo kala saarayaa waxaanu halkan kaga hadlayaa fii maa yaxrumu cala almuxdisi xadasan asqar wixii ka xaaraanta noqonayey qofka qabaa xadadkii yaraa ama qofkii waysada la'aa wixii xaaraanta ka noqonayey qaala raximahullah wuxuuhi waman intaqada ka uu buro wudu'uhu waysadiisu kay burto xaruma calayhi waxaa ka xaaraana asalaatu salaad tukashadeed baa ka xaaraana watawaafu tawaafu kacbadii dawaafo ayaa ka xaaraana wa masulmisxafi kitaab qur'aana taabashadii ayaa ka xaaraana wa xamluhu inuu qaado ayaa ka xaaraana wallawxi waxa kaloo ka xaaraana qaadid iyo taabasho allawxi almaktuubi looxii qur'aanka loogu qoray liddiraasati si looga akhriso wayaxillu waxa xalaala xamluhu kitaabkii qur'aanka in lagu qaada fii amticatin maca amticatin alaab in lala qaado ayaa bannaan ow daraahima ama daraahim iyo shilinna lagu qoray wayaxilu waxaa kaloo xalaala xamluhu qaadidiisu waa u xalaala lisabiyi almumayis sabigii wax kala garanayey wa masuhu taabashadiisuna waa u xalaal lidiraasati akhrin iyo akhrinsasho markaa u taabto oo u qaado waa mid u bannaan sheekhu wuxuu uhi raximahu llahu tacaala waman intaqada wudu'uhu qofka ay weysadii ka jabtay ee ay kaga jabtay afartii shay ee aynu soo sheegnay mid ka mida oo masalan labadiisii jid midkood baa wax ka soo baxeen intii uu weyse qabay amaba caqligiisii ayaa suulay ama istaabashadii labkii iyo dhadigii aan waxba u kala dhacaynee waaweyne ee ajnebiga ahaa ayaa yimi ama xubinkii taranka oo kale ayuu taabtay adigu naaqid ka mida nawaaqidda aynu soo marnay mid ka mida ayuu ku buray weysadiisi xaruma calayhi waxa ka xaaraana afar shay ka koowaad markaa asalaatu salaad ayaa ka xaaraana salaaddaasi ama faral ha ahaato ama sunno ha ahaato qofku mar haddii uu weysana yahay waa ka xaaraan way xadiidka saxiixa imaam muslim warinayo nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuuhi laa tuqbalu salaatun lama aqbalayo salaad bikayri tuhuur aan markaa tahaaro wadanin oo qofku aanu tahaaro qabin haddaba qofkaa isaga daa'imulxadadka ee xadadkiisu iska joogtada yahay ee masalan ama kaadidii ama saxaradii ka soconayso waa dadkan imminka hadiyo goorana dee shilalka galo oo kale ayaa khalkhalku ay ku dhacaan marasa ama kaadidii ama saxaradii iska bilaadareen noqota amaba neefdii oo kale ayaa ka soconaysaa isagu marka uu sameeyo wixii laga maarmaanka ahaa ee intuu iska fudaydinayo iska fudaydiyo ee meeshii intuu xidhi karayay uu xidho ee isagu waxaya wakhtigiina u galay isaga kaasi way iska tukanayaayoo xadadaga ka soconaya salaaddiisii waxba ka yeeli maya iyadu waa daruuro waxaa kaloo iyadana ay tilmaamaan faaqidu faaqidutahurayn mid ay yidhaahdeen hadduu qofku biyo waayo camuduu ku gabagabaysana waayo dee waa qof meel sibidha ah ama marmara ah ama wada quraanradahoo kale ayaabuu ku xidhan yahay labadiiba markaa waa waaye dee ama diyarad dhakadeed buu saaran yahay markaa faaqidu tahurayn bay dhahaan labadii shay ee wax daahirinayey waa qofkii waayey isagu waa tukanayaaoo xurmatulwaqti ayuunbuu u tukanayaa hadhow salaadana waa soo celinayaa bay yidhaahdaan markaa kuwaasi ayagu halkan way ka baxsan yihiin wa dawaafu dawaaf ayaa isaguna ka xaaraana kacbadii musharafada ahayd qofku uu dawaafo ama dawaaf sunna ha ahaado ama dawaaf dee waajiba ah, ama rugniyaba haada sida kii xajka ama kii cumrada oo kale ama kii sunnayaasha dawaafulquduumkii ama kuwii kale sunnayaasha ah ee qofku samaynaya midkuu doonaba aadee isaguna waa ka xaaraan mar haddii uu weysara' yahay waxaanay deliishanayaan xadiid ay warinayaan tirmidi iyo nasaa' iyo xaakim iyo ay warinayaan culimmada qaarkoodna ay tilmaameen mawquuf inuu yahay culamada qaarkoodna markaa marfuucaandiisa ay ku ansixiyeen nebigu sala allahu calayh wasallam wuxuuhi atawaafu xowla albeyti midlu salaa dawaafka kacbada la dawaafayaa waxa uu la mid yahay salaadoo kale ilaa annakum tatakallamuuna fiihi waxay ku kala duwan yihiin salaadda lama hadlo laakiin dawaafka dhexdiisa waa la hadlaaye faman takallama fiihi falaa yatakallamanna ilaa bikhayr qofkii markaa hadlayaa waxaana khayr ahan yaanu ku hadlin oo markaa ilaahay xuskiisa iyo baryada ilaahay iyo adkaar marka ha iska wato waxaa kalay deliishadeen xadiid isaguna saxiixayn ku soo arooray oo caa'isha markay ka warramaysay nusugii nebiga sala allahu calayh wasalam waxay tidhi lammaa araada sala allahu alay slam an yatuufa tawada'a markii uu nebigu doonay inuu dawaafo waa weysaysay waana xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan markaa waxaa lala akhrinayaa xadiidka kale isaguna khuduu cannii manaasikakum nebigu sala allahu alay sl ulaa manaasigtiinni iyo acmaashiinnii iga qaata sidaana waxaa qabaa in markaa tahaaradu ay shardi u tahay dawaafka ansixitaankiisa madhabuljumhuur ayaa qabaa haddii ay markaa tahaaradii dhexdiisa kaga jabtana dee waa inuu baxaabay iyagu leeyihiinuu soo tahaaro qaataa halkii ay u maraysay ayuunbaanu kaga sii wadayaa oo uu kaga sii hadday saddex ama afar ama shan intaasi waa u jirtaaye markuu soo dahaaro qaato halkii una kaga sii wado mida qaarna waxaa ay leeyihiin isla iyagoo unahi ma isinaaf buu samaynayaa dib ha u soo wada bilaabo abu xaniifa isagu waxa uu ku tego madhabkiisu yahay ibnu taymiye iyo culimmo kaloo badanoo mucaasiriinna ay dooranayaan inaanay dahaaradu shardi u ahayn tawaafka siiba weliba xilliyadan iminka dee dadku aad iyo laxadka ay u bateen maalinta xajka oo kale ama cumrada oo kale maalmaha dee dilxija ay bilatee dadku ay bataan haddii markaa la yidhaahdo qofka intay kaga jabto diba markaa ha u dahaaro qaato oo ha baxo oo ha soo weysayso oo intuu sii baxaya wakhti qaadanayso suuliyadii laga yaabo inuu kayuu fara badan u galo waxaa laga yaaba maalin dhan inuu dawaafkaa wada ayaa la arkaa idan markaa taasay culimmada in badani fatwoodaanoo inuu qofku markaa tahaaro qaato isagoo tahaaro qaba inuu dawaafii gala waa arrin wanaagsanoo laysku waafaqsan yahay laakiin bilaaba hadday kaga jabto inuu markaa iska sii wadanayo ayay fatwoodaan wa masulmusxafi kitaabka qur-aanka taabashadiisa ayaa isaguna ka xaaraana oo ayadda qur-aanka ee laa yamasuhu ila almutahharuun ma taabanayaan markaa kuwa markaa istaahiriyey ee axdaadii mutaharuuna mutadahiruuna waxay leeyihin waa kuwa istaahiriyey taaban mayaana bimacnaa yuu taabannin ayay ka dhigan tahay iyo xadiidka ibnu xibbaan iyo xaakim iyo maaligna filmuwata uu ku warinayo muxadisiinta in badanna markaa xasanka ay ku tilmaamayaan waxa uu isaguna ahaa culamada qaarna waaba tasiixiyeen sida albaani oo kale iyo walaa yamasa alqur'aana ilaa taahir qur'aanka taaban maayo ama yuu taabanin mid daahira mooyaane wa xamluhu qaadidiisuna isaguna waa ka xaaraam le'annoo mar hadday taabashadii ay ka xaaraan noqotay kitaabka qur'aana inuu markaa qaato oo markaa u walwaashadaana iyaduna waa ka sii darantahay waa ka sii xeeldheertahay bay yidhaheen walawxi wayaxrumu waxa xaaraana xamlu wamasu lawxi qaadidda iyo taabashada lowxi almaktuubi ee lagu qoray qur'aanka wax ka mida lidiraasatihi akhrin in laga akhristo oo qur'aanka markaa laga barto amaba laga akhristo lowxii loogu qoray ama buuggii loogu qoray ama meeshii kale loogu qoray iyadana qaadidiisa iyo taabashadiisuba ayaguna waa xaaraan haddaba markay leeyihiin lidiraasati oo markaa xukunkii misxafka ayuunbay yeelanaysaa kii markaa isaga si aan loogu qorin ee markaa dee qardhaasoo kale in laga dhigta bay leeyihiin ayada markaa kaasi xaaraan noqon maayo ayay leeyihiin ee qardhaasana haddii markaa qur'aan lagu qoro bacdu salaf markaa waa iska banneeyeenoo markaa in la xidho wax markaa iska bannaan weeyaan bay yidhaahdeen culimmada qaarkoodna markaa may rukhsaynin oo iyagu waa diideen ama qur'aan ha ahaato ama wax kale ha ahaato iyagoo deliishanaya xadiidka imaamu axmed iyo xaakim iyo ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxu man tacallaqa tamiima falaa atama allaahu lahu qofkii isku xidhaa tamiimo iyo qardhaas ilaahay yuu u taam yeelan ama ilaahay u taam yeeli maayo wixii uu doonayey riwaayo kaloo isla ayagu leeyihiinna wuxuu tilmaamaysay man tacallaqa tamiimatan faqad ashrak qofkaysa suuro tamiimadaa waa ilaahay ayuu u shariig yeelay qofkii markaa u qaatay inay markaa waxaanqacayso wax tarayso ilaahay sokedii weeyaan yacni kollaybana yacnii waa haddii qur-aan lagu qorataa marka ay ka hadlayaan laakiin waxaynu ognahay dee dalaasim iyo wax markaa shaydaan oo sawirraya sida kutubta dibiga aynu ku aragno ayaa markaa lagu qoraayo asmaajin iyo waxaan la garanaynin qaarkoodna markaa wax aynkaasaba kuma qoraanba qaarkood af soomaaliya waxba iskaga qorqoraan haddaad imminka furto oo intaad qofkaqaadda aad furto ood eegto warqaddaa la laalaabay waxaa ku qoran amaba waxba ma jiraanba wayaxillu waxaa xalaala xamluhu inuu markaas xambaaro waa wayaxillu waxaa xalaala xamluhu kitaabka qur'aana qaadidiisa fii amticatin maca amticatin alaab lala qaado yacnii kitaabka qur-aanka iyo alaab markaa inaad wada qaato adigoo markaa alaabta u jeeda dee kitaabka qur'aankiina markaas uu ka mid yahay ayada taasi markaa wax dhibi kuma jirta bay leeyihin culimmadii oo waa xalaal ow daraahima ow fii daraahima ama daraahim iyo danaaniir iyo shilinno lagu qoray kitaabka qur'aanka ayadana in la qaadaa way bannaan tahay li'annuhu in la akhriyo dee loogama jeede markaa wuxuu nagu qurxiyey weeye wayaxillu waxaa kaloo xalaala xamluhu kitaabka qur'aana qaadidiisu waa u xalaal lisabiyi almumayis sabigii wax kala garanayey ilaa toddoba jidhka ahaa kitaabkan fahmayey ee isagu wuxuu yahay garanayey inuu markaa isagu qaado wamasu iyo taabashadiisu lidiraasati akhrin iyo barasho inuu markaa u qaadaa way bannaan tahay oo u malcaamadii la tago oo uu kala soo noqdo oo u akhrisaa way u bannaan tahay mar hadduu mumayis yahay wax kala garanayo oo sabigii iyo mas-uulkiisii waa u dhiibi karaa waa ku eegi karaa laakiin inuu markaa si kale u qaado isagoon markaa tahaaro qabin ayada ma bannaana li'annahu ilmihii yaraa dee isagu ma tahaaro qabayo mar kastaba in la yidhaha mar walba tahaaro qaadana suurtagal maaha inuu bartana kitaabkii qur-aankuna waa laga maarmaan markaa isaga waa la ysaga saamaxayaayoo waa loo ogol yahay laakiin kii aan isaga mumayiska ahaynaen waxba kala garanaynin isaga kaa in loo dhiiba iyo in lagu eegaa midnaba ma bannaana waayo dee isagu wuxuu yahayba ma garanayo waxaa laga yaabaa inuu iskaga fadhiiso ama meelaha qashinka iyo xashiishka iskaga tuuro ayaa la arkaa faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saaraya weeye fii ma taqadama wa fii ma siyatii fii adaabi qadiqaadi alxaaja adaabta looga baahan yahay qofkii xaajo gudanayey ee waxyaalaha bini'aadmiga fudulaadkaasi markay qofka bini'aadmiga ka soo baxayaan amaba iska faariqinayo bal adaabta looga baahan yahay iyo arrimaha laga rabo ayaa markaa halkan inooga hadlaya qaar waajibaya qaar sunnaabana way isugu jiraan laakiin inta uu halkan kaga hadlaya waxa weeye in sunno u badan ayuu halkan sheekhu inooga hadlaya waxa uu sheekhu uhi raximahu llahu tacaala yuqadimu waa horo marinayaa daakhilulkhalaa'i khalaaga iyo suuliga kii gelayey yasaarahu bidixdiisa ayuu horo marinayaa waidaa kharaja marka uu baxana macnaa markuu doonaya inuu baxana yemiinahu midigtiisa ayuu horo marinaya walaa yaxmilu qaadi maayo dikra allaahi tacaala ilaahay magaciisa wa isma wasma rasuulihi rasuulkiisa moxameda sala la alay slm magaciisana qaadi maayo walqur'aana qur'aankana qaadi maayo wa yuqaطi waxaan u daboolayaa ra'sahu madaxiisana waa daboolayaa wayabcudu waa fogaanayaa wayastatiru waana isa surayaayoo dadkana waa iska qarinayaa waxaa raximah ullahu tacaala waa uu horraysiinayaa daakhilul khalaa'i khalaaga iyo suuliga kii gelayey yasaarahu lugta bidix ayuu horraysiinayaa waidaa kharaja waidaa araada alkhuruuja markuu baxa maahay markuu doono inuu baxana waxa uu horraysiinayaa yemiinahu midigtiisa ayuu horraysiinayaa waa cagsiga masaajidka waayo masaajidka markaad soo gelaysa lugta midig baa la horraysiiyaa markaad baxaysana lugta bidix ayaa la horraysiiyaayoo suuliga iyo masjidku cagsi ayay isku yihiin imaamu nawowina wuxuu yidhi adabtani waa mid muttafaqahoo markaa culimmadu ay isku waafaqsan yihiin inay sunno tahay asalkeedabana siduu reebsaalxiinkaba ku caddaynayey wixii min baab takriim iyo maamuusa midigtaa lagu bilaabaa midigta ayaa lagu qabtaa wixii kalena markaa bidixdaa lagu horraysiyaa bidixda ayaana lagu qabtaa khalaana markaa asalkeedu dee meesha bannaan bay ahayd haddana waxaa looga jeedaa meeshaa lagu xaajo gudanayo haddii ay dee dhisan tahay markaad gelaysana waa sidaas leeg haddii markaa meeshu aanay dhisnayna dee marka ugu dambaysay halkaad doonaysa inaad fadhiisato dee waa inaad lugta bidix markaas aad u qaaddaa marka aad ka dhaqaaqaysana waa inaad lugtaada midig aad horraysiiso ayuunbay noqonaysaa walaa yaxmilu qaadina maayo dikra allaahi tacaalaa ilaahay xuskiisa macnaha wuxuu ku qoran yahay alle xuskiisu wasma rasuulihi rasuulkiisa muxameda sala allahu calayhi wasallam wuxuu ku qoran yahayna qaadi maaya iyo asmaada mucadamka oo dhan si asmaada ambiyada iyo malaa'igta iyo markaa qaadi maayo waxaanay u deliishadeen xadiid ay abu daa'uud iyo tirmidi iyo warinayaan ibnu maaja iyo xaakim iyo laakiin shaad ama munkar markaas ay ku tilmaamaan oo odhanaya anas baa laga warinaya kaana rasuululahi idaa dakhala alkhala'a nasaca khaatamahu marka nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu aa doonaya inuu halkaa suliga galo fargashigiisa ayuu saari jiray oo wuu siibi jiray xadiid kale oo saxiixi siday tilmaantayna dee fargalka naqshigiisa ama waxa markaa ku xardhanaa waxay ahayd muxamedun rasuulullaahi ayaa ku xardhanaydo sidaa daraaddeed ayuu markaa u saarayey waalqur'aana walaa yaxmilu lqur'aana qur'aankana isagana xambaari maayo kitaabkii qur'aanka ahaa ama wuxuu ku qoran yahay markaa kitaabka qur-aankii haba qariyee markaa isaguna halkaa la geli maayo oo iyaduna ma bannaano dee kitaabka qur-aanka waa laga weyninaya waana laga maamuusaya arrimahaa sidaa markaa moxamedun rasuululaahiba uu nebigu sala allahu alay wasalam uu uga saari jiray iyo markaa dee qur-aankii iyo adkaartii wixii mar ay ku qornaayeen oo dhan ayadana markuu sii gelayo waa inuu debadda iska sii dhigaa haddii aanay daruura jirinoo dee hadduu meelu dhigaba waayo amaba uu ka cabsanayaba in laga hado ayada markaa wuu iskala geli bay dhaheen daruuro ahaan laakiin mar haddii ay suurtagal tahay inuu markaa iska sii dhigu meeludhigayo dhigto uu helayo taasi markaa waa mid laga maarmaana masaa'ilka soo kordhay ee hadda cusub waxaa ka mida jawaalladan ama jihaasyada yaryar ee dadku ay haysaan ama telefoonnadan waaweyn ee qur'aankii uu qoraal ahaanna ugu yaallo yacni kula duuban yahayoo cod ahaanna uga soo baxayo ma xukunka markaa kitaabka qur'aankaa ee musxafka unbay leeyihiinoo in lala galaa ma bannaana mise yacni waa ka duwan yihiinoo xukunkii musxafka ma yeelanayaan culimmadu waxay leeyihiin xukunkii kitaabka qur'aankaa jihaasiyadaasi ma yeelanayaan oo waxa bannaan inuu qofkii taabto isagoon dahaara qabin waxa bannaan khalaagii iyo xamaamkii inuu la galo ayaa bannaan kitaabadan ku qornaa dee tii qur-aanka ku qornayd oo kale maahee waxa weeyaan waa dabdabaadka yacnii daqiiqad gudaheed uu codka iyo qoraalkaba uu markaa kaga saarayo ee yar markaa ku masaxayo oo kale ay weeyaan waxaanay markaa la mid tahay uun deemi mariga iyo waxa ay ku jiraani qur-aankaa markaa uu xafidsan yahayee maskaxdiisa uu ku hayo oo kale ayuunbuu markaa la mid noqonayaayoo inkastay wanaagsan tahay hadduu taa labdeeda samayn karay inuu dabadda iska sii dhigo laakiin ayadoo la mid maaha bay yidhahdeen waa lala geli karaa waxa uun culimmadu ay tilmaamaan haddii dee shaashadan sare iyo dushan uu ku qoran yahay kitaabkii ayada in lala galaa ma bannaana haddii markaa in lagu dhex furo oo markaa la soo saaro adoo suuligii ku dhex jira qur'aankii la soo saaraana amaba aad shidaana ayaduna ma bannaana markaa walaa yaxmilu dikrallaahi tacaala wasma rasuulihi walqur'aana iyo qur'aanka aanka markaa qaadi maayo wa yuqadii waxau daboolayaa ra'sahu madaxiisana waa inuu daboolaa qofku markaa uu xaajo gudanayo imaamulbayhaqi ayaa markaa xadiid mursala ayuu markaa ku warinayaa nebigu kaana idaa dakhala alkhalaa labisa xidaa'ahu waqadaa ra'sah inuu kabihiisana xidhan jiray madaxana markaasuu dabooli jiray waxaa kaloo caaisha markaa uu ka warinayaa inay tihi kaana nebiyu idaa dakhala alkhalaa qadaa ra'sah yacni gooba uu madaxa dabooli jiray ayay tilmaantayoo waxaa ka mid ahaa markuu suliga sii galayo madaxa ayuu dabooli jiray abubakar sidiiqna markaa asar saxiixa oo ka sugan ayaa isaguna jiro arrintaa tilmaamaya wayabcudu qofku waa fogaanayaayoo sunnannimo inuu fogaado ayaa wanaagsanoo dadka uu ka fogaado marka uu xaajo gudanayo ilaa intuu ka gaadhayaa wuxuu ka gaadhayaa baydha ilaa xad waxaan ka soo baxayaa coduu leeyahayna aan la maqlaynin uruu leeyahayna aan la urinaynin ilaa hadal xad waa inuu ka gaadhaa waayo xadiidka muqiirat bnu shucba uu warinayo abu daa'uud iyo tirmidi ay warinayaan ibnu maaja iyo sanadkiisuna saxiix yahay ayaa wuxuu leeyahay kuntu maca nebiy sala la slm fi safarin nebiga sala llahu ala sl ayaan la jiray oo safar ayaan ku jirnay dabeetana nebigu waxa uu baxay uu tegay inuu xaajo guto fa abcada fi lmadhabi meeshii uu tegayey markaa waa ku fogaaday waliba inuu markaa dee si aynanto isna asuraana si adabka hadda ma inoogu imanaysa iyaduna waa sunne haddaba waxaa la yidhi dee waa markay bannaan tahay ee ay suurtagal tahay inaad markaa fogaata haddii meelaad u fogaataaba aanay jirin ee suuliyadan yaryar iyo guryahan markaa laysku wada dhisay unay tahay dee haddii daaradaha iyo meelahan la fadhiyo waxa wanaagsan bay dhaheen dadku iyagu inay ka fogaadaan in markaa aqalladooda ka galaan ee halkan markaa daaradda iyo kadinka suuliga ha loo fadhiisanin illee qofkii markaa isagu meel uu fogaadaa ma jirteen wayastatiru waanu is asturi markaasoo dadka indhahoodana dee wuu iska asturi haddii ay markaa suurtagal tahay hadday laakiin banankii dee dhulalkii bannaanaayoo kale tahay ee xilliyadii qaxoontiyadii oo kale aynu aragnay ee haddaad markaa dhowr kilomitir socoto aanaad libdhayninba dee waad yar fogaanuun ila hadii kale libdhiba ma dibaanta ilaa aad markaa kilomitira socotidee wayastatiru waanu isasturiyoo dadkana markaa wuu iska qarin waya xadiid ay warinayaan abu daa'uud iyo ibnu maaja iyo axmed iyo daaramiyi ay warinayaan walow sanadkiisa markaa la daciifiya ayaa wuxuu tilmaamayey nebigu sala allahu calayh wasallam inuu yidhi manata lqaa'ida falyastatir qofkii markaa meesha uu ku xaajo gudanaya tegayey hays asturo oo hays qariyo haddii aanu wax gela helin ciida xataa inuu yar tuusho mooyaane ha tuusho ayuu xadiidku ahaa maxaa yeelay shayddaanku bini'aadmiga markaa dee maqaacidiisa iyo meelaha ugu fadhiisa iyo meelahaas ayuu ku ciyaarayaa markaa kii markaasaa saa sameeya wanaaggiisuba kii kalena markaa wax dembi korkiisa ma ahaanin walaa yabuulu kaaji maayo qofku fii maayin raakidin biyo fadhiya wa qaliilin jaarin iyo in yaroo socota wa juxrin godkii wa mahabi riixin meeshii ay dabayshu ka soo dhabanaysay wa dillin maqsuudin iyo hadhkii maqsuudka ahaa ee markaa dadku u qasinayeen wa ariiqin iyo lahayd ayadana ku hoos xaajo gudan maayo walaa yatakallamu hadlina maayo waxaa sheekhu uhi raximah ullahu tacaala walaa yabuulu qofkii kaadiya saxara midna ku samayn maayo fii maa'in raakidin biyo fadhiya oo aan soconaynin ayaga markaa inuu ku xaajo gutaa ma bannaana waayo nebigu sala allahu calayh wasallam waa diiday biyaha fadhiya ee aan soconaynin in lagu xaajo guto oo riwaaye abu daa'uudkuu leeyahay baa waxay laa yabuulanna axadukum filmaa'i daa'im midkiin yaanu ku kaajin biyahaa fadhiya ee markaas aan soconaynin weliba waa markay deebiye wuxoogaa yihiin hadday markaa dee harooyin waaweyn ama sidaa dee badaha oo kale ay yihiin ayaa kuwaasi markaa wax karaaha ah kuma jirta bay yidhaahdeenoo iyaga dee qurumaysi markaa la qurumaysa iyo laga qashaafa midnaba iman mayso waxaani markaa raad ku samayn mayso wa qariilin jaarin iyo kuwii yaraa ee markaa soconayay ayagana waa karaaha qofku inuu ku xaajo guto mar hadday yar yihiin oo ay soconayaan laakiin haddii ay fara badan yihiin ay soconayaan kuwaasina iyagu dhib male habeenkii ayuunbay markaas iyagu ay culimmadu diidaan wa juxrin walaa fii juxrin godkiina markaa isagana ku xaajo gudan maayo waxa weeyaan bay dhahaen waa daloolka wareegsan ee markaa dhulka sidaa ugu jira ayaa markaa juxri la yidhaahdaa waxaa la mida sarabka markaa isaguna sidaa u dilaacsan ee isaguna saa u dheerina isaguna waa la mid waxaanay markaas u dariishanayaan arrintaa xadiid abu daa'uud iyo nasaa'i ay warinayaan xaakim iyo nebigu sala la sl nahaa an yubaalaga filjuxri waxa uu diidey in godkaa lagu kaajo welibana waxay yidhaahdeen laba arrimood midunbaa ka imanayso dee in xayawaan yaroo daciifa hoosea qudhaanjo iyo wixii la midi dee ay markaa hooy u tahay oo marka aad ku dhibto dee in balaayo weyni kaaga soo fudhuu tidhahdo adigaa ku waxyeellaysana waaba wax dhici karaa marka adigoo meel bannaan helaya meelaha kaa bannaan iska tegoo markaa godadka ama adaa wax ku dhibi ama adaa dhibaata kaaga imanne iska ilaali wa mahabbi riixin iyo meeshii dabayshu ay ka socotay markaa ay ka soo dhabanaysay ayadana ku xaajo gudan maaye wuu ka dheeraan li'annu maxay keenaysaa haddaad kala hor jeesato dee wixiiba intay dibkuugu soo celiso ayay wejiga ilaa markaa maryaha oo dhan haddaad dabayl xagaadii oo buwuufdaa haysaa aad markaa kala hor jeesato wixba markaa aday kugu soo noqonayaan markaa waa inaad markaa ama gudub ama markaa dee xagga kale waa inaad uga jeesataa wa dillin maqsuudin dilligii iyo hadhkii maqsuudka ahaa ee loo qasinayaa markaa dadku ay hadhsanayeen isagana in lagu xaajo gutaa isagana wuu ka dheeraan oo markaa isagana ku xaajo gudan maayo markaa dilliga waxa la mida dugsigina waa la mid waayo xillina waa la hadhsadaa xillina waa la dugsadaa xilli waa la hadhsanayaao dee markay cadceed kuliliya wax jiraan waa la hadhsadaa dee xilliga kulaylahana midacdaaba laysu dhigaayo dugsiga dabaysha iyo ayaa markaa laga dugsadaa laakiin dugsi iyo hadhbaa waa marka uu maqsuud yahay ee dadku markaas isugu yimaadaan ee hadh ahaanta loogu soo qastiyo ama dugsi ahaanta loogu soo qastiyo waxaana la mida ah bay yidhahdeen culimmadu meel alliyaalya meeshii dadku ama ay dee nolol ay u yimaadaanay masalan dee kuma ganacsanayaan amaba ay qayluushanayaan amaba ay hadhsanayaan amaba ay dugsanayaan markaa waa la mid waa haddii waxay yidhahdeen waxaa la ysugu imanayaa meesha dee qarad iyo ujeeddo bannaagsan ay tahay haddii meesha laakiin meel markaa dee qaar budhcada iyo xabaglayaal iyo imtixaano iyo meel wax lagu xamalayo iyo meel markaa munkar lagu samaynayo ay tahay inaad kuma kareeridaa wanaagsan bay yidhahdeen taayada mar haddii waxun meesha la ysugu imanayaa waxun markaa ay tahay ee wadilin maqsuudin wa ariiqin walaa fii ariiqin waddadiina markaa ku xaajo gudan maayo dadku ay qaadayeen walow bannaanba ha ahaatee marka maqsuudin kale wuxuu jeedaa dee hadh oo dhan iska ilaalinmayside waa hadhkaa markaa la yimaado ee loo soo qastay hadh oo dhan iska ilaalinmaysid wa dariiqin iyo waddadii markaa dadku ay marayeen wadda aan cidina marayno markaa laga dhaqaajiyey taasi makruuh ah, maahe waa waddadaa markaa dadku ay marayaana iyaduna bannaan arrintan markaa waxay u deliishadeen xadiid saxiixa ah oo ay warinayaan imaamu muslim uu warinayo waxaa nebigu sala allahu alay slm ittaqu lcaanayni labada lacnada badan iska ilaaliya markaa labada qof ee dee nacladda badan markaa inta badan la lacnada baa loo jeedaa ee ayaga ayaa markaa wax lacnadaya maaha markaasaa la yidhi waa labadeey yaa rasuulallaahi wuxuu aladii yatakhallaa fii tariiqinnaasi aw fii dillihim waa kaa ku xaajo gudanaya dadka waddada ay maraan iyo harhka ay harsadaan le'annu qofkii arkaba nacladi kortayga meeshan waxaan ku sameeyey muxuu ahaa buu odhanayaa markaa dadkiibaa lacnadiisii ayuu markaa soo jiidanayaa waxaa kaloo jira xadiid isagana abu daa'uud iyo ay warinayaan basaariya baa warinayay itaqu lmalaa'ina alaaata saddexda shay ee lacnadda dadka soo jiida iska ilaaliya albarasa ama albilasa fi lmawaalid meelaha meel aroorada meelahay dadu ka arooraan ay ka soo dhaansadaan wa qaricata dariiqi waddada bartankeeda wa dilli iyo harka meelaha dadka lacnadooda keenay inay ku xajo gudataan iska ilaaliya ayaa nebigu sala allah alay slam yidhi halkaa marka la marayo nusakha qaarkood wa huqbin bay raacinayaan ee inkastoo nusakha kitaabkan uu leeyahay asalka ereygaa huqbin aanay la soconin kitaabka kitaabkanu asalka ee almuqadama alxadramiya ama almukhtasaru alkabiirna aanay la soconin waayo waxaa lagaga kaafdoomayaa juxrintaasaa lagaga kaafdoomayaa oo huqbiguna isaguna waa godka mustadiirka ah ee markaa wareegsanaya isaguna dhulka hoos ugu sii jira kaasun weeyo markaa juxrintii ayuunbuu markaa la mid noqonayaa oo looma baahna bay yidhaahdeen wa tacta shajaratin geed hoosteedna waaw iska ilaalin markaa geeddaasoo muhmiratin midhaysa geed midheeya oo isagana midhihiisa ama la quuto oo la cuno amaba dhirtan udugee yacnii dee shamiga iyo la udugsado ama la isticmaalo ee wax lagu qabsado een ayadana wuu iska ilaalinayaa inuu markaa ku xaajo guto ee dariskeenna qaybtis hore halkaa inoogu joogto